بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وأما قضية التوحيد فكانت رأس القضايا وأصل الخلاف وحكسوا دحجرني حيلكي يطرقذي أي النبي عليه الصلاة والسلام iyo dacwada oo wataahay ay kaga hortagayeen mushrikiinta kii koobaad wuxuu ahaa alsukhriya wlistihzaau waliktaaru minha in jeesjeeska lagu badiyo si qalbiga muslimiinta looga dilo iyo nabilaahi muxamed ariiqada labaaday adeegsadeen waxa weeye alxayluulatu bayna annaasi wa bayna alijtimaaci ila nabiyi sal allahu aleh wasalam in la kala dhex galo nabiga calayhi salaatu wasalaam qur-aanka iyo xaqa uu sheegayo iyo dadkii u kan saddexaad ay adeegsadeen wuxuu ahaa itaarat shubuhaati wa takfiifu dicaayaat alkaadiba shubhooyin in la furo iyo dicaayaad aan jirinoo been ah in muslimiinta dhexdeeda lagu faafiyo kan afraad oo ahaa kii ugu dambeeyey wuxuu ahaa anniqaashu waljidaal dood iyo muran in muslimiinta lala galo saddex qadiyadood bayna marka ka doodayeen kan koobaad waxa weeye ay ka doodayeen waxaan ka soo hadalnay albacu bacda almowti dhimashada dabadeed muran bay ka taageen waan soo aragnay jawaabihii diinteenu islaamka ay ka bixisay midda labaad nebinimada ayay ka hadleen oo risaalada bani aadam rasuul ma noqon kara bay yidhaahdeen ayana jawaabihii maaragtay allah uu ka bixiyey ayaanu soo aragnay middii saddexaad oo tawxiid ka ahayd khilaafkan aasaaska u ahaa ayuu darsigeenna maanta ku saabsan yihin ka warramayna haddii ilah yidhaahdo wa ama qadiyatu tawxiidi tawxiidka arrinkiisu arrintaasi qadiyadaasi kaanat waxay ahayd ra'sa alqadaaya arimaha muhiimka ah teeda madaxda u ah bay ahayd wa asla alkhilaafi khilaafka muslimiinta iyo gaalada u dhaxeeyo asalkiisa waa tawxiidka wey taasa asal u ahayd wey alle ha la waxido iyo maye wa shirki ha loo sameeyo oo gaaladu ay wateen muslimiintana tawxiidka ay wateen weyaan wa kaana almushrikuuna mushrikiintii waxay ahaayeen yuqiruuna kuwa qiro bitawxiid illaahi subxaanahu wa waxididiisa oo waaxid uu yahay keligii uu yahay keliyeeridiisii fii daatihi wa sifaatihi wa afcaalihi daatadiisa inuu waaxid u yahayo macbuud oo allah ilaah oo maaragtay daatada allah oo kale leh inuusan jirin way qirayeen sifaadka iyo tilmaamaha rabbi leeyahay ilaah kaloo leh inuusan jirinna way qirayeen afcaasha ilaahay uu sameeyo alkhalqu waliijaad ay ka mid tahay abuurista koonkan in ilaah kale uu xabuuri karaa uunan jirin kuwa qira bay ahaayeen mushrikiintii weeyaan fa kaanuu waxay ahaayeen mushrikiintii wakhtigii nebiga joogay yactarifuuna kuwa ictiraafo oo qiro bana allaha tacaala allah sarreeye huwa isaguba inuu yahay alkhaaliqu allaha wax abuuro alladii khalaqa asamaawaati waalarda wamaa baynahuma allaha samaawaadka iyo ardada iyo wax makhluuqaadoo dhexdooda ku jiraahi allah abuuray inuu yahay way ictiraafsanaayeen wa huwa khaaliqu kulli shayin wahuwa allahna khaaliqu kulli shayin shay walba kulligii allah abuuray inuu yahay way ictiraafsanaayeen wahuwa almaaliku allaha maaligaahe hantay alladii biyadihi malakuutu samaawaati walardi wamaa baynahuma samaawaadka iyo ardada iyo waxa dhexdooda ahaa maamulkooda iyo maaragtay tasarufkooda mulkidooda allihii gacantiisa ay ku jirtay inuu ahaana way qirayeen wey wa malakuutu kulli shayin shay kasta kulligii waxuu shay la dhihi karo mulkidiisa iyo maamulkiisa iyo tasarufkiisaba inuu allah leeyahay gacantiisa ay ku sugan tahay taasay ictiraafi jireen wahuwa allah inuu yahay alraasiqu allah wax irsaaqo alladii yarzuqu nnaasa dadka allah risqiga siiyo wadawaaba wax alla wixii dhulka ku socda oo idin walancaama xoolaha oo lo'da iyo geela iyo ariga ihi waxaasoo dhan allah irsaaqa inuu yahay allah inuu yahay way ictiraafsanaayeen weye kulla xayin mid kasta oo nool noolo kasta kulligii allah risqiga siiyey inuu yahay allah way ictiraafsanaayeen mushrikiintu weyaan wa huwa allah almudabbiru allaha maamulo alladii allihii yudabbiru lmra arrinka maamulo min asamaa'i ila alardi samada amarka ka soo maamulo ardadana amarkiisa ou gaaro maamulkiisa inuu yahay way ictiraafsanaayeen mushrikiintii weyaan ويدبر أمر كل صغير وكبير حتى الذرة والنملة yani waxa weeye inuu yahay allah allaha maamulo amra kulli sagiirin mid yar kulligii wa kabiirin mid weyn dhammaantii xata darati wanamla habaa allah ka dhigo bahashalila quraanyada yartaay dhuuracasada yartaaba allah ka dhige allah subxaana wa tacaala maamulo inuu rabbi marka wahuwa rabu samaawaati wlard wahuwa allah rabu samaawaati walardi samadaha iyo ardada rabbigoodii inuu yahay iyo wamaa baynahumaa wixii u dhaxeeya samaawaadkii ardada makhluuqaad ah way ictiraafsanaayeen warabu lcarshi alcadiimi carshiga weyn allihii rabbigiisa aha khaaliqiisii ahaa inuu yahay mushrikiintu way ictiraafsanaayeen warabu kulli shayin shay kasta kulligii rabbigiisa inuu yahayna mushrikiintu way ictiraafsanaayeen lahaayeen way qirayeen weyaan sakhara ashamsa walqamara walnujuuma waljibaala walshajara waldawaaba waljinna walcinsa walmalaa'ika sakhara inuu ilaahay layliyey ashamsa walqamara qoraxda iyo dayaxa inuu rabbi sakhirayo layliyey way ictiraafsanaayeen wnujuuma xidigaha inuu sakhiray wljibaala buuraha inuu sakhiray washajara geedihii inuu sakhiray wadawaabba wax alla wixii dhulka ku tukumo ku socdo dhulka korkiisa oo xayawaan ah waljinna jinnigii iyo walinsa bani aadamkii iyo wlmalaa'ikata intaba inuu rabbi sakhiray ayay ogaayeenay garanayeen way garanayeen weyaan kullun mid kasta kulligii oo makhluuqaadka ka mida ah, khaadicuuna kuwa u boggaansan oo u khuduucay lahum allah kuwa u khuduucsan oo amarkiisa qaato inay yihiin way ictiraafsanaayeen mushrikiintu yujiiru man yashaau calaa man yashaa yujiiru ilaahay wuu koriyaa oo wuu badbaadiyaa man yashaau axadkuu doono calaa man yashaau axadkuu doono buu ku badbaadiyaa yacni ajaarahu markaas idhaahdo ajaara fulaanan ay xamaahu wa anqadahu wey alla badbaadiyo weeyaan isagaa ciduu doono badbaadiyo qofkuu doonoona ka badbaadiyaa weeyaan walaa yujaaru calayhi abadan allah cid badbaadisaahay ma jirto cid bale ka badbaadin karta ama dhib ku soo socda ka celin kartaah ma jiro weyaan walaa yujaaru calayhi lama badbaadiyo rabbi subxaanau wa tacaala wey yuxyi isagaa wax nooleeyo wayumiitu isagaa wax dilo wayafcalu maa yashaau wuxuu doono buu sameeyaa wayaxkumu wuxuu xukumaa maa yuriidu wuxuu doono laa mucaqiba cid ka dabategi kartaahi lixukmihi alle xukumkuu xukumay cid ka dabategi karta oo burin kartaahi inaysan jirin walaa raadda liqadaa'ihi wuxuu xukumana qof celin karaa oo isfartaagi kara inuunan jirin ayay ictiraafsanaayeen mushrikiintii weeyaan yacni dadkii nebiga mushrikiintii wakhtigaa la joogay arintaas waxay rabbi u ictiraafsanaayeen arrimahaas aan soo sheegno o dhan idan maxay mushrikiin ku noqdeen oo ay maaragtay yani ay alla wa watacaala ay ugu kufriyeen waa maxay wuu noo keeni doonaa shiikha biidn illahi tacaala wa hum mushrikiintii bacda hada aliqraari sariixi qiritaankaas cad dabadii litawxiid illaahi subxaanahu wa tacaala alla waxdaaniyadiisu ay qireen dabadeed qiritaankaas cad dabadeed fii daatihi alla daatadiisii ay u qireen wa sifaatihi tilmaamihiisi ay u qireen wa afcaalihi ay u qireen ayadoo taa ay jirto kaanuu yaquuluuna waxay oran jireen waxyaabaha shirkiga ay ku mutaysteen buu rabaa inuu kuu sheego waxay oran jireen mushrikiintaasi ina allaha tacaala allah sarreeye actaa wuxuu siiyey bacda cibaadihi addoommadiisa qaarkood almuqarabiina ee muqarabiinta oo asaga loo dhoweeyey kalambiyaai sida nebiyaashoo kale wlmursaliina rususha lasoo diray oo kale wlwliyaai dadka awliyada ilaahay ah oo kale wasaalixiina dadka suusuubana wanaagsan oo kale ayay waxay odhan jireen rabbi wuxuu siiyey shay-an waxbuu siiyey oo min atasarufi maamulka koonkan ka mid ah tasaruf maamul fii bacdi umuuri alkown koonkan arrimihiisa qaar ka mida ah, inay maamulaan ayuu maamulkaasuu rabbi siiyey ayay odhan jireen mushrikiinta fahum marka dadkaas saalixiintii ambiyadii iyo rusushii iyo malaa'igtii iyo dadkaas maaragtay awliyadii waxay leeyihiin yatasarafuuna way maamulaan fiihi ay fii amri lkowni koonkan arrinkiisabay maamulaan biidnihi allah idankiisay ku maamulaan milu waxaa ka mida maamulka ay siin jireen dadkaasi hibat lwlaad awlaad inay bixiyaan yani dadka saalixiinta iyo ambiyada iyo awliyada iyo mursaliintii ayaa awlaad bixiso hibatulawlaad inay leeyihiin awlaad inay qofkii awlaad waaye ay siin karaan wa dafcu kurubaati waxaa ka mid ah dafcu kurubaat kurbo qofka haysa inay ka qaadi karaan oo ayagu ka reebi karaan dhibaatadii haysay wa qadaa'u danihiisii oo xaajooyinka ou lahaa inay dadkaas u gudi karaan dadka saalixiinta ahlu khayrka wa shifaa lmarda kuwa xanuunsan inay bogsiin karaan oy caafimaad siin karaan iyo wa amaalu dalika arrimahaas wax la mida bay ictiraafsanaayeen oo ay qabeen weeyaan wa ana allaha allana inamaa acطaahum rabbi waxa uu siiyey oo keliya daalika arrinkaas wuxuu ku siiyey liqurbihi min allah dhowaanshaha ilaahay ay u dhow yihiin yani waxaa laga yaaba qofka inuu yidhaahdo see u aaminaya see u aamini karaa qofka inuu yidhaahdo qof bani aadama awlaad bixin karo wax dhici kara ma dad inay inkiraana dhici karto kutubaa lagu qoraa waad ogtihiin kitaab tafriix lkhaair layidhahdo ma garanaysa tafriix lkhaair kitaab layidhahdo waxaa ku yaalla sheekh cabdilqaadir jiilaani uu kaga hadlaya kitaabka waxaa ku qoran manaaqibta shiikhuu ka hadlaya sheekh cabdiqaadir jiilaani manaaqibtiisii manqabadii ou lahaa ammaantiisii iyo buu ka warramay wuxuu yidhi sheekh cabdiqaadir jiilaani baa gabar u timi markaasu waxay tihi owlaad baan rabaa owlaad inuu ilaahay isiiyaan rabaa markaasuu shiikha carshiguu fiiriyey markuu fiiriyo yidhi wax kuugu qorano owlaada ma jira carshigaan soo fiiriyey male kitaabkaasi ku qorantaa fiiriya markaasuu ilaa shiikhow aniga ma tegi karo owlaad baan u baahanay shiikhii marka gabadhiibuu ka xishooday ilaahay buu la hadloo yidhi ilaahayow sii gabadhaas hal wiil sii marku wiil sii yidhi oo yidhi ilaahay qadaha ilaahay aniga kuma qorin looxul maxfuudka kuma aana qorin markaasuu yidhi labaa uga dhigay laba wiil baa uga dhigay markaasuu yidhi war looxul maxfuud kuguma qorin saddexaa uga dhigo yidhi qabqaar jiilaana dhahay jooji yidhi marka saddexdiiyaa siinaya marka yani waxyaalahaas khusacbalaadkaasi wax lamida baa kutubta ku wada taallo aad arkaysaan weeyaan iyo ka daranba kashfulkurubaad iyo iyo qubuurtaa loo doontaa annaga xataa soomaalida soo maaha sharad baa la galaa wuu noo keeni doonaa waa afcaasha mushrikiintu ay samayn jireen sharad baa qabriga laga geli awlaad baa la weydiini caafimaad baa la weydiinay xoolaa la weydiisanayaa iyo wixii lamid ah weyaan sheekhan wuu noo keeni doona waa arkaynaa weya waxay leeyihiin wa ana allaha alleh inamaa actaahum dalika arrinkaas wuxuu u siiyey oo keliya dadkaasi liqurbihim dhowaanshahooda min allahi alle ay u dhow yihiin iyo walijaahihim cinda allah alla agtiisa ay weji ku leeyihiin fahum ayagu kolka liajli ana allaha manaxahum allah inuu siiyey darteed haada tasarufa maamulkan inuu wax ka siiyey iyo wahada alkhiyaara yani khiyaarkaas wuxuu leeyahay inuu siiyey daraaddeed bay yaqduuna ay xukumayaan bacda xaajaati alcibaadi addoommada danahooda qaar ka mid ihi ayay can maqnaashaha aybka waxa maqan can ariiqi alghayb ayay ku xukumaan iyadoo aan la arkaynin bay xukumayaan weyaan kolkaasee fayakshifuuna canhum dadkii waxay ka faydaan bacda alkurubaati kurbooyinka dhibaatooyinka qaar ka mida bay ka faydaan qofkii kurbahaysa awliyadii baa ka qaadaya saalixiintii wayadfacuuna waxay ka reebaan bacda albaliyaati balooyinka dhibaatooyinka balada qaarkeed wayuqaribuuna ila allahi allahba waxay u dhoweeyaan man yardawna bihi qofka ayagu ka raadi noqdaan wayashfacuuna lahu cindahu alla agtiina waa uga shafeecayaan saasay aaminsan yihiin wlmushrikuuna mushrikiintii marka nabiga la joogta calayhi salaatu wasalaam waqhtigiisii calaa asaasi zacmihim yacni sheegashadooda ay sheeganayaan arrimaha aan soo sheegnay calaa asaasi zacmihim haada sheegashadoodan tan ahi asaaskeeda iyo saldhiggeedu waxa weeye jacaluu waxay yeeleen haaulaa'i alambiyaaa nebiyaashaas iyo wlwliyaaa dadka ahlukhayrka owliyada ilaahay wasaalixiina iyo dadkii suusuubana ayay wasiilatan mid lagu gaarabay ka dhigteen wasiilobay ka dhigteen oo gaarsiinaysa allah wey wasiiladaasoo fii maa baynahum wa bayna allahi wax u dhaxeeya ayaga iyo ilaahay ayay ka dhigteen waxay leeyihiin allah si toosa looma baryi karo ilaa awliyada la sii maro ilaa ambiyada la sii maro ilaa dadka saalixiinta la maro waa wasiilo ilaahay baan ku gaaraynaa bay leeyihiin wakhtaracuu waxay bilowdeen ikhtiraac yani shay cusub ay la yimaadeen acmaalan arrimo camalyaalo iyo falal bay la yimaadeen yataqarabuuna biha acmaashaas ay ugu dhowaadaan yani maaragtay ilayhim dadka awliyada iyo saalixiinta rasuulinta iyo ambiyadii ay ugu dhowaadaan ayay dadkii marka samaysteen mushrikiintii samaysteen weyaan wayabtaquuna biha ayna ku dalbayaan ridaahum raadi ahaanshahoodii owliyadii iyo saalixiintii iyo ambiyadii rusushii inay ka raadi noqdeen ay ku dalbayaan weyaan fa kaanuu waxay ahaayeen ya'tuuna kuwa la yimaado bitilka alacmaali acmaashaas waxa la sameeye falalka ah ayay la imaan jireen uma yatadaracuuna ilayhim camalka markay ugu soo dhowaadaan ayay haddana tadaruc u samayn jireen u khushuuci jireen qubuurtoodii wax lamid inta tagaan ayay u khuduuci jireen weya wayadcuunahu markaase way baryayaan ayagay ugu yeerayaan way u dhawaaqanayaan liqadaa'i xawaa'ijihi xaajooyinkooda iyo danahooda inay u gudaan ayay ugu qayshanayaan ay leeyihiin nabi fulaanow rasuul fulaanow weli fulaanow saalix fulaanow bay odhanayaan u qayshanayaan weya wayastaiiuuna bihim gargaar bay ku weydiisanayaan fii shadaa'idihim dhibaatooyinkooda markay dhibaato ku dhacda shido ayay weydiistaan weya waystaciiduuna bihim way magan galaan mushrikiintii dadkaas war wanaagsan bay magan galaan fii makhaawifihim cabsiyaalkooda dhexdood markay baqayaan iyaga ayay maaragtay isticaado ku sameeyaan magangal ay ku sameeyaan inay badbaadiyaan bay ka codsadaan weyaan ama alacmaalu acmaashii allati ikhtaraxuuha allati acmaashii ikhtaracuuha ay ayagu bilowdeen litaqarubi ilayhim dadka saalixiinta inay ugu dhowaadaan ay u balowdeen fa hiya acmaashaasi waxa weeye annahum ayagu khasasuu waxay gooni yeeleen lihaaulaai alambiyaa'i nebiyaashaas aw ilwliyaai dadka awliyada allah ah yani ambiyadii ilaahay iyo awliyadii alle iyo wasaalixiina dadkii wanwanaagsanaabay waxay u khasiseen u gooni yeeleen u sameen amaakin waa jamcu makaanin boosas ayay u sameeyeen wa banow markaasay waxay dhiseen lahum ambiyadii alle iyo owliyadii alle iyo saalixiintii ayay fiiha amaakinta dhexdeeda waxay ugu dhiseen albuyuuta guryay u dhiseen weyaan wa wadacuu fiiha markaasay guryihii dhexdoodii waxay yeeleen oy dejiyeen tamaatiilahum suuradoodii timtaal yani taallo ama sanam ayay yeeleen allatii timtaalkaasoo naxatuuha iyagu ay qoreen maxayna ku qoreen tibqa suwarihim alxaqiiqiya hadday ayagu yaqiineen suuraddoodii oo dhabta ahayd iyadiioo sax ah bay sideediioo kale u sawireen sheikhii laftiisii ama nebigii ay soo gaareen ama maaragtay weligii ay soo gaareen ayay suuraddiisii oo sideedii ah ayay maaragtay asal ah ayay sameeyeen haddaynan aragna aw yani mid khayaali ah oho aan jirin ismoodsiin ah ayay ayagu samaysteen min cindi anfusihim shiikhii bay ka cabirayaan maadaama ayna hore u arkin ama nebigii ama ninkii saalixa ahaa bay ka cabirayaan weyaan warubbamaa waxaa la arkaa wajaduu inay helaan qubuura bacdi alwliyaa'i owliyada qubuurtoodii qaar ka mid ah inay helaan wsaalixiina saalixiintii dadka qaar ka midii qubuurtoodii qabriyaashoodii inay helaan xasba zacmihim siday ayagu sheeganayaan markii la fiiriyo weyaan fabanow markaasi qabrigii ay heleen y waxay calayhaa qubuurtii dusheediiba waxay ka duldhisaan albuyuuta guryo duuna an yanxatuu ayagoonan qorin lahum ayaga atamaiila timtaal aanan u qorin yani timtaal waa sanamka ama suuradaa la qoraa la yidhaahdaa qofka suuraddiisaoo la qoro ayaa la yidhaahdaa marka taasoo kale ayagoonan u samaynin qabriga inay ka kor dhisaan baa arkaa buu leeyay uma markay qabriga guriga ka dul dhisaan suuraddana aysan dhex dhigin yaqsid kaanu waxay ahaayeen yaqsiduuna kuwa u qasdo haadihi tamaiila tamaatiishaas bay aadi jireen u qasdi jireen wa tilka alqubuura qubuurtaas ayay aadi jireen fa kaanuu marka waxay ahaayeen yamsaxuunahaa kuwa masaxdo qubuurtaa iyo timaalkaas ay sameeyeen ayay masaxan jireen gacantay marin jireen baraka darteed wey wayatabarakuuna biha wayna barakaysan jireen wey wayatuufuuna xawlaha wayauufuuna way tawaafi jireen xawlaha gaariyaalkeeday tawaafi jireen w wayaquumuuna wayna istaagi jireen lahaa qubuurtaas iyo tamaalkaasi ayay bilijlaali wataciimi la weynaynaya darteed ayay u istaagi jireen yani maaragtay qiimayn ay qiimaynayaan bay qubuurta u samayn jireen waa awaafi jireen awaafkana hadda waxaa iska leh kacbada ilaahay umbaa loo jideeyey qabri in la dawaafa lama jidaynin annagaba dadka iyaga qubuurta way dawaafaan durqu suufiya waad ogtihiin qabriga markuu yimaado toddoba jeeraa la dawaafaa lagu wareegta gawaarida iyadoo la saaran yahay baa qubuurtiisaa loo dawaafaa marka waxyaalahaas bay kufriga iyo gaalnimada ku mutaysteen weyaan wayuqadimuuna waxay bixiyaan ilayha qubuurtaas waxay u bixiyaan iyo tabaatiishaasi annuduura waalqarabiina nadarkii ay galeen ayay ku bixiyaan nadarkii ay galeen bay ku dhiibaan haddii awlaad aan helo caafimaad aan helo xoolo aan helo xoolahaasaan dhiibayaa iyo qaraabiin oo qurbaanka loo jeedo qurbaan iyo xoolo waxbay bixiyaan wey maxay u bixinayaan liyataqarabuu biha inay ayada ugu dhowaadaan ilayhim dadkaas qubuurta ku jiro ama saalixiintii iyo owliyadii iyo ambiyadii inay ugu dhowaadaan weyaan wayabtaquu inay dalbaan biha sababteeda inay ku dalbaan qaraabiinta iyo nuduurta ay bixinayaan inay ku dalbaan ay ku doonaan min fadlihim dheeraadsiintooda yani dadkii qubuurta ku jiray ayaa wax dheeraada siinayo fadli bay siinayaan wa waxay ahaayeen yanduruuna kuwa nadro lahum qubuurtii u nadro ama dadkii saalixiintii mima kiibay u nadri jireen kufaarta mushrikiinta ahaa kaana yarzuquhum allaahu ou rabbi ku irsaaqay wuxuu rabbi ku irsaaqo rabbi siiyey risqi uga dhigay bay u nadri jireen qubuurtaas iyo wax lamidka ah weeyaan oo waa maxay wuxuu rabbi ku irsaaqay min alxarfi beerihii wazarci yani maarata abuurkii watacaami cunnadii washaraabi cabitaankii wadawaabi xoolihii walancaami yani dawaabtu wax alla wixii dhulka ku tukubo dhan lugaha ku socda daabad socotoo dhan wey walancaamina ancaamna waa lo'da iyo geela iyo arigaa loo jeedaa wadahabi bay u nadri jireen dahabkii qalinka ayay u nadri jireen walamticati alaabta ayay u markaasi mataacda lagu shaqaysta ayay u nadri jireen iyo wal amwaali xoolahaas bay siin jireen wey wixii rabbi ku irsaaqay ayay qubuurtaas u nadri jireen wey marka midmidu noogu in badanu qaar buu nooga soo qaadaya fa ama alxarfu beertii iyo wazarcu abuurkii iyo watacaamu raashinkii washaraabu cabitaankii wadahabu walfidatu dahabkii iyo qalinkii iyo walamticatu walamwaalu alaabtii iyo xoolihii kaleba fa kaanuu waxay ahaayeen yuqadimuunahaa kuwa ayagu siiyo u gudbiyo gaarsiiyo waxay gaarsiin jireen ilaa amaakina boosas bay geen jireen makaanay geen jireen iyo wa qubuura haulaai saalixiin waxay la aadi jireen intaas inta soo qaadaan ayay waxay geen jireen qubuurtii dadka saalixiinta ay leeyihiin meeshii ay ahayd bay geen jireen weeyaan aw ilaa tamaaiilihim ama timtaalkooday la aadi jireen sanamkii ay samaysteen bay la aadi jireen u geen jireen weyaan laakiin marka ay geenayaan waa ogyihiin sanamkan inuusa waxba cunaynin qabriguna waxba cunaynin laakiin waxay ku bixinayaan biwaasitati sadanatin wa xujaabin dadka sadanada la yidhaahdo alsadanatu walxujaabu waxaa loo jeedaa yani maxaa la yidhaahdaa asadana sadaanada markii waa khidmadii wey kuwa ka shaqaynaya qubuurta lanna qabriga wuxuu leeyahay dad fadhiyo leeyahay oo qabrigaas maaragtay eh, ka shaqeeyo eh, maryo saarsaaro oo xaafad meesha ku khalweeyo oo loo yaqaano shiikhii marka wax alla wixii xoolo la keeno asaga biwaasitatihi ayaa lagu siiyaa weyan isagaa gacanta laga saaraa weyan marka ayagay u dhiibi jireen xoolahaasi weyan nadarkii la galo iyo wixii xoolo la keeno ninkaasoo kalea loo dhiibi qabriga xaajibka ka ahoo ilaalinayo oo dhowrayo khaadimka ka ah yay u dhiibaan weyan kaanuu waxay ahaayeen kuwaas sadanada iyo maaragtay khadamka iyo xujaabtaasi yujaawiruuna kuwa la darsabay ahaayeen tilka alqubuura walbuyuuta guryahaas iyo qubuurta ayay daris la ahaan jireen sidaasaa marka xoolihii ayaga loogu dhiibaa walam yakun ma uunan ahayn ma aynan ahayn yuqadamu mid la hormariyo ilayha qubuurtii mid la siiyo ma aynan ahayn shayun wax un lama siin jirin ilaa biwaasitatihim sadanada iyo xujaabtan waasitadoodii iyo ayagaa loogu dhiibi jiray weyan fii mucdam alaxwaari arrimaha badankooda xaaladaha sidooda badan ayagaasunbaa loo dhiibaa leanna ayagaa sadanadii ah qubuurtii iyagaa ka iyo walancaamu yani maarata dawaabtii iyo xoolihii nicmoolaydii fa lahum fiiha turuqun mushrikiinta waxay lahaayeen fiiha ancaamta iyo dawaabta turuqun wadooyin kaley lahaayeen qaab kale u adeegsan jireen weeyaan farubamaa kaanuu waxay ahaayeen mushrikiintii waxaa la arkaa inay ahaadaan inay noqdaan yusayibuunahaa xoolihii inay sii daayaan oo ku sii daayaan bismi haaulaa'i alwliyaai wasaalixiin dadka awliyada iyo saalixiinta magacooda in saa'iba looga dhigo yacni yusayibuuna baad markaad tidhaahdo fulaanun sayabahu kada yacni waxa weeye idaa tarakahu wa akhlaahu baa la yidhahdaa markuu shayga cidleeyo faraha ka qaado baa la yidhahda sayaba waa sii daaya waxaan weeyaan marka wuxuu ishaarayaa shiikhu ishaarayaa aayadda suurat almaa'ida ku jirto rabbi uu kaga hadlayo mushrikiinta markuu dhaqankoodii ka hadlayo xoolahooda wuxuu dhihi jiray allah maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaamin walaakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi alkadiba wa akaruhum laa yacqiluun saasuu maaragta rabbi leeyahy ilaahay kama yeelin waxa la yidhaha baxiiro kama dhigin saa'iba kama dhigin wasiila ma uusan magacaabin oo ma sharciyeynino ma jiraynin xaam wax la ma jiraynin saa'ibada marka waxaa la yidhaahdaa jaahiliga waxay ahaan jireen hasha geela haddii ay yacni awlaad ay dhasho hadday dhasho maxaa la yidhahdaa toban hal toban hadday dhasho toban hadday dhasho yacni toban oo maaragtay nirga ah haddii ay dhasho oo dhadiga ay dhasho musayibaa laga dhigi jira waa la sii dayin jiray waxaa la leeyahay asnaamtaa loo sii daayey caanaheeda lama cabo lama rarto dhuurkaas wax lagu samayn karaa male lama qalanayo waxaa iskale dawaaqiidaas kuwa ka shaqeeya sadanada xujaabta ayaa la siiya oo asnaamta ka shaqayn jiray wey baxiirada waxaa la yidhaahdaa hasha markii ay shan dhasho oo markay shan dhasho shan ay israacraaciso ayay dhegta ka jeexi jireen dhegtay ka dillaacin jireen markaasay waxay yani in lagu intifaaco dhanbay ay ka cafin jireen lama rarto yani maaragtay waxaa yani daaqa lagama celiyo biyaha markay rabto iska cabta waxay doonta bay samaysaa saasaa la samayn jiray dadka dawaaqiidaas kuwa maaragtay oo qubuurta dhex fadhiyo asnaamta iyo meelahooda joogo kuwa unbaa la siin jiray cid kale lama siin jirin wey marka baxiira iyo saa'iba wasiiladana waxaa la yidhaahdaa toban markay dhashay israacraaciso ayaa la yidhaahdaa wasiilo baa la yidhaahdaa ayadana sidoo kaleeto ayay maaragtay faraha ka qaadi jireen lama rara jirin lama gowraco waxaasaa la sayira arigoo kale marka uu yahay oosan geela ahaynna waxay samayn jireen markay toddoba dhasho oo toddobaduba mataano ay israaciso toddobada ay tiiba mataano labalaba ay u dhasho rida oo markaasna yacni labada ay dhalaysana u xara ay noqdaan haddii marka toddobadaas siday u dhalayso u dhalayso oo laba ay u dhasho laba waxarood laba waxarood laba waxarood marka ugu dambayso oo marka toddobaad ah hadday orgi iyo iyo maaragtay waxar ay isla dhasho bay waxay leeyihiin wasalad akhaaha bay leeyihin walaalkeeday xidhiirisay sidaa darteed orgeygii la qalan lahaa lama qalayo waa la dhaafaya marka waxaa leeyahay maadaama walaalkeed ee xiriirisay faraha laga qaado lama gowraco waxaa la siinaya bas daradaasa iskaleho maamulata weeyaan xaamka ilaahay oo qur'aanka ku sheegayna waxaa la yidhaha waa faxlu geela yani ratiga abaahiyo haddii uu in badan abaahiyo oo yani halihii uu abaahiyey intaasoo xoolaa ay dhalaan yaa waxaa la leeyahay bas wey marka isagana lama rarto waa la sii daynayaa waxa weeye dawaaqiiddaasaa iskale weeyaan lama rarayo lama fuulayo waxba laguma samayn karo intaasba hadduu inta abaahiyey oo sabab u noqday inay maaragtay owlaad dhalaan faraha laga qaadi jira waxaasi wax lamida bay mushrikiintu samayn jireen xoolaha waxaa la leeyahay waxaa iskale qabri fulaan baa iskale sanam fulaan baa iskale baa la jiray annagana dadka iyagu way yaqaanaan soo maha ridaan sheekh hebela loo nadraa la leeyahy sheekh hebela iskale ama hashan sheekh hebel baa iskale ha loo daayaa la asagaas mooye cid kale loo samaynayana ma jiro wey waxaas waa dhaqankii mushrikiintu ay lahaan jireen oo islaamkii lasoo dhexgeliyo diin dadkii looga dhigay wey marka wuxuu leeyahay sheikhu yacni waxa weeyaan farubamaa kaanuu yusayibuunaha inay sii daayaanoo faraha ka qaadaan baa la arkaa bismi haaulaai alwliyaai wasaalixiin dadka awliyada iyo saalixiinta magacooda in lagu sii daayo sheekh ebel baa baashaan iska leh faraha looga qaado min asxaabi alqubuuri dadka qubuurta ahalkeeda oo qabriga ku jiro aw itamaahiili ama asnaamtii taqaruban ilayhim dhowaansho ayaga loogu dhowaanayo wa irdaa'an lahum raalligelin ayaga la raaligelinayo wey mushrikiinta yuqadisuuna haadihi dawaab daabadahaas xoolahaas yani waa qadisi jireen waa qiimayn jireen waa la tahiri jire looma dhowaado walaa yatacaruduuna laha uguma bambaxaan bisuu'in abada xumaanna aynan ku samayn jirin lama gowraco dhib looma geyso lama garaaco meeshay soo aada lagama celiyo tartacu maa shaaat meeshay doontobay daaqaysa watatajawalu ayna shaaat meeshay doontona way wareegi meeshay doontobay wareegtaa wey warubbamaa kaanuu waxaa la arkaa inay noqdaan yadbaxuunaha inay gowracaan keliya calaa asnaami haaulaai alwliyaai awliyadaas ay sanamka u sameeyeen asnaamtoodii ansaabtoodii calaa ansaabi haaulaai alwliyaai nusubkii wixii loo taagay wey ansaabkii shaygii loo taagay loo sameeyey timtaalkii loo sameeyey inay u gowracaanna waa la arkaa buu leeyahay ay calaa qubuurihim wa amaakinihim qubuurtooda dushooda in lagu gorgowraco boosaskii amaakinihii almukhasasati lahum ayaga loo gooni yeelay in lagu gowracana waa la arkaa buuri warubbamaa waxaa la arkaa kaanuu yadbaxuunaha xoolahaas inay ku gowracaan fii ayi makaanin aakhar meel kale ay inta ku soo gowracaan ay leeyihin sheikh hebel baa loola jeedaa walaakin kaanuu yadkuruuna asmaa'ahum markay gowracayaan shiikhaas ama weligaas ama ninkaas saalixa ayay magacyahooda sheegi jireen badela bismi illaahi subxaanahu watacaala alla magaciisa ma ayna sheegi jirin kaasoo sanamkaas iyo shiikh hebel ama weli fulaan ayay u gowraci jireenoo xoolaha magaciisa ku qali jireen weyaan wa kaana min jumlati acmaalihim waxa ay samayn jireen duuduubkoodu waxaa ka mid aha annahum ayaga mushrikiintii kaanuu waxay ahaayeen yaxtafiluuna bihaa'ulaa'i alwliyaai wasaalixiina mara aw maratayni fi sana bhaulaai wliyaai wliyadaai wsaalixiina saalixiintii maratan hal mar aw maratayni ama laba jeer fi sanati sanadkii inay u dabaaldegeen xaflad loo sameeyo waa sida annagaba maaragta la yidhaahdo qubuurtii markii sanadkaa la gaaro wadaadka uu dhintay ha la soo siyaarto qabrigiisi layskugu tago la yidhaahdo intaasoo habeen ha la fadhiyo kabacdin ixtifaal weyn loo dhigo ummad inta iskugu tagto xoolo loo qaloo la yidhaahdo caaw dhafarkii sheekh hebel waa la soo jeedayaa la seexan maayo caawo dhan la soo jeedo yacni saasoo kale la sameeyo way yeeri jireen mushrikiintaasi wey fa kaanuu waxay ahaayeen yaqsiduuna kuwo u kasdo qubuurahum qabriyaashoodabay aadi jireen wa amaakinihim yani qubuurahum bay u qasdi jireen wa amaakinahum meelaha ay ku duugan yihiin ayay u imaan jireen min kulli jaanibin jihad kasta kulligii dhinac walba kulligii ayay uga iman jireen maadaama waqtigii la gaaray jiho walba kulligeed iyo dhinac walbaba ayay la isuga jiray sida qubuurtaas iyo meesha lamidkaa loogu dabaaldego fayajtamicuuna cindahaa mushrikiintu marka way kulmi jireen cindahaa qubuurta saalixiinta agteeda ayay fii ayaamin khaasa maalmo gooniya bay halkaa fadhin jireen wayuqiimuuna laha acyaadan ciidna way u oogi jireen sidii ciiddii oo kale ayaa ay u samayn jireen yafcaluuna fiiha arrinkaa way samayn jireen yafcaluuna way samayn jireen fiiha amaakintaas waxay ku samayn jireen kullamaa taqadama wixii soo hormaray oo dhan oo min atabaruki barakaysi ah lagu wareego yani ayada la dawaafaay wa taqdiimi nuduuri nadar oo maaragta la siiye iyo wlqaraaniinu qurbaanna meesha lagu gowraca iyo waqayri dalika xoola lagu cunayo cunto iyo waqayri dalika ayaa lagu samayn jiray weyaan marka waxaa la leeyahay ninkii qabad maalintaa markay soomaalidu waxay sameeyaan markii ziyaarada wadaadka la gaaro oo habeenkii dhafarkaas lagu soo jeedo maalintii subaxiina siyaaradii la khatimaa la leeyahay baa waxaa leeyahay ninkii nadar xalay horay u galayow shiikha ninkii ka galow waxaa keentaa nadarkii la imow haddaa nadarka buraadkaadii heshay wahaakada waa tibqigii laftiisi waxay mushrikiintu samayn jireen baana loo soo guuriyey annaga haddana muslimiin aan nahay weeyaan kaana markaas wuxuu arintaasi ciiddaasi waxay ahaan jirtay kal mawsimi sida xajka oo kale la imaan jiray hadda biyooley oo kale yaa tegi jira imise qofaa imaan jirta yaa yaa yaa yaa qiyaasi karo tiraday ka badnaan jirta aad makhluuq ilaah iskugu imaan jiray meel walba yaa baawur inta laga soo qaato intaasoo habeen loo soo safri jiraa la imaan jiray weeyaan marka sidii mawsimkii oo kale baa la imaan jiray xajka bixadrati daani walqaasi kii dhowaa iyo kii fogaa alqaasi kii fogaaba yani meeshahaasa sidii yani maarata mawsimkaas sidii mawsimkii xajka oo kalea la iskugu imaan jiray yduruhudheh wa kaana kalmawsimi buu ahaa oo yaxduruhu uu yimaado addaani kii dhowaa iyo walqaashi kii foga washariifu kii wanaagsanaa iyo walwadiicu kii liitay xataa yuqadima ilaa uu bixiyo kullu axadin mid kasta kulligii ou dhiibo nadrahu wixii ou nadray iyo sharadkii galay inuu bixiyo meeshaasaan iskaga imaan jiri wayanaala markaasna ou gaaro buqyatahu muraadkiisa dantii ou lahaa inuu gaaro wey kaana almushrikuuna mushrikiintu waxay ahaayeen yafcaluuna kuwa sameeyo kulla dalika arrinkaa dhammaantii bay samayn jireen bihaulaai alwliyaai wasaalixiin dadka awliyada iyo saalixiinta wan wanaagsan ayay u samayn jireen taqaruban lahum dhowaansho ay ayaga ugu dhowaanayaan yacni maaragtay irdaa'an lahum wa irdaa'an lahum iyo raalligelin ayaga ay raalligelinayaan daraaddeed bay sidaa u samayn jireen yeelaan liyajcaluuhum maxay sidaa uga dhigayaan oo ay maaragtay ugu dhowaanayaan afcaasha ugu samaynayaan liyajcaluuhum inay ka yeelaan wasataa'a kuwa u dhexeeyo baynahum dadkan iyo wa baynahum ayaga oo dadkas maaragtay eh, shirkiga samaynaya ihi yacni inay ka dhigtaan awliyada iyo saalixiintaasi baynahum ayaga dhexdoodii wa bayna allah inay wasato ka dhigtaan oo yidhaahdaan ilaahay bay maaragtay ay noo dhowaynayaan ee ridaha ilaahay baan ku gaaraynaa waa wasiilo weeye iyo wax lamida ah inay dhahaan waliyatawasaluu inay ku gaaraan bihim ilallahi ilaahay ay ugu tawasulaano rabbi ay ugu dhowaadaan muctaqidiina ayagoo ictiqaadsan inahum dadka saalixiinta iyo owliyada iyo ambiyadaasi yuqaribuunahum inay u dhowaynayaan markay dhintaan dabadeed ila allahi zulfa allah inay u dhowaynayaan zulfa dhowaan indhowayn inay u dhowaynayaan ayay maaragtay malaynayaan wey shirkiinta saasay dhihi jireen sida allahba fii suurati zumar uu leeyahay waaladiina ittakhaduu min duuni illahi wliyaa dadka ilaahay sukadiisa awliye samaystay waxay ohan jireen qaa'iliina markii la yidhaha maxaa u caabudaysaan maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa uma caabudayno wax kale inay cibaado leeyihiine rabbi inay noo dhoweeyaan daraaddeed baan u caabudaynaa bay dhihi jireen weyaan wayashfacuuna inay u shafeecaan lahum ayaga inay uga shafeecaan cinda allaahi awliyadaas inay alla afkiis uga shafeecdo daraaddeed bay sidaa u yeeli jireen wey shafaacadana sidaasay dhihi jireen sida allahba fii suurati yuunus ou rabbi leeyahay wayacbuduuna min duuni illaahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum waxaana waxna u dhibi karayn oo dhibaan ka dafcin karaynin waxna aanan tari karaynin ayay caabudaan wayaquuluuna haaulaa'i shufacaauna cinda allah waxay odhanayaan kuwaanbaa ilaahay agtiisa nooga shafeecayo markaasuu rabbi radiyoo yidhi qul atunabbi'uuna allaha bimaa laa yaclamu fi samaawaati waalard subxaanahu wa tacala camaa yushrikuun ma ilaahay baad uga warramaysaan macbuud kale oo samaawaadkii ardada ku jiraan aniga ahayn miyaad ilaahay u sheegaysaanoo wax awoodi karo waa idin sidee weeyaan marka waxaasoo dhan shafaaca inay leeyihiin inay alla u dhoweeyaan bay u caabudi jireen haddaa weydiiso w kule waxba ma taraayo isaga waxma tarin idan maxaa u caabudaysaa ama u baryaysaa wixii rabbi lahaa aad u siinaysaa weeyaan uma kaanuu waxay ahaayeen yadcuunahum owliyadaa kuwa barya bay ahay mushrikiintii maxay u baryi jireen liqadaa'i xawaa'ijihim danahooda inay u gudaan iyo dafci kurubaatihim kurbada haysata inay ka dafciyaan oo ka qaadaan ayay u baryi jireen muctaqidiina ayagoo ictiqaadinayo annahum wliyadii iyo dadkii saalixiintaa yasmacuuna inay maqlayaan lima qaaluu waxa ay leeyihiin baryadooda inay maqlayaan ninkan qabriga ku jiro inuu ku maqlayo dartee ayagoo ictiqaadsan bay u baryi jireen wey wayastajiibuuna ayna ajiibayaan limaa ducuu wa minhum wixii loogu yeero lagu baryey oo laga doono dadkaas maarata qubuurta ku jiro inay ajiibi karaan owlaad haddii la weydiisto ay bixin karaan caafimaad ay bixin karaan amni ay bixin karaan xoolo ay bixin karaan taasoo kalebay bay aaminsanaayeen wey kolka fayaqduuna ay u gudaan xawaa'ijahum xaajooyinkooda ay u gudaan wayakshifuuna kurabaatihim kurbooyinkooda ay ka qaadaan ima bianfusihim ayagu inay sidaa sameeyaan nafsad ahaantooda oo qubuurta dadka ku jira owliyadii inay sidaa sameeyaan boo ayaga caafimaadkii awlaadii dadka ay siiyaan wa ima bishafaacatihim shafaacadooda oo lidaalika arrinkaas ay uga shafeecaan cinda allahi ilaahay agtii inay ku helaan alla agtii inay uga shafeecaan labadaas midkood wey ima ayaga inay samaynayaan ay ictiqaadsanaayeen haddii kalena inay ilaahay u weydiinayaan fa kaana haada arrinkaas wuxuu ahaa fakaana haada midkani wuxuu ahaa huwa isaguba shirkuhum billaahi wadaajinta ay rabbi la wadaajin jireen kaas buu ahaa wa cibaadatuhum ligayr illaah alla waxaan ahayn caabudidday caabudayeenna waa taa wey waitikaaduhum yeelashadoodii aalihatan ay yeesheen min duuni illaahi ilaahyaal ay samaysteen oo alla aanan ahayn arintaas cibaadadooda waa taa weya mushrikiintii ilaahay qirsanaa inuu koonkan tasarufkiisa leeyahay fii daatii wa sifaatihi wa asmaaihi kulli inuu maaragtay leeyahay mudabbirka koonkan uu yahay khaaliq yaa ictiraafsana waxay ku noqdeen oo mushrikiin ku noqdeen waxaan oo ah yacni rabbi khaaska la ahaa awlaadii caafimaadka iyo risiqa iyo waxaasoo dhan ayay khalqigii wax ka siiyeen oo dad saalixiina ay siiyeen iyo wajacluhum yeelistoodii shurakaa'a kuwa wadaago lilaahi alle ay u yeeleen ayay shirkigoodii u ahaa weeyaan cibaadadooda ilaahay khayrkiisa ay baryeen ilaahyaal alla sukadiisa ay samaysteen wadaajin ay rabbi khalqigiisa la wadaajiyeen wakaana haaulaai alwliyaau wakaana haaulaai kuwaas waxay ahaayeen alwliyaau wliyada ah iyo wasaalixuuna dadka wanwanaagsan ah iyo wa amhaaluhum kuwan lamidkai hum ayagaa waxay ahaayeen aalihat lmushrikiin mushrikiinta markay sanamka samaynayaan sida cabdulaahi bni cabaas uu ka hadlayo qowmu nuux markuu maaragtay ay ku yidhaahdeen nabiyulaahi nuux wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaaca walaa yaquusa wayacuuqa wanasra waqad adalluu kaiira walaa tasidi aalimiina ilaa dalaala ayaddaa markuu ibn cabaas ka warramaya fii saxiixi lbukhaari sida ku sugan kaanuu asmaaa rijaalin saalixiin sanadkan wadi la yidhaahda iyo suwaaci wuxuu timaalkan u dhigan yahay nin saalixa markii hore loo sameeyey in lagu xusuusto markii wakhtigii dheeraaday oo cilmigii ou indiraasayna shaydaana u waxyooda yidhi waxa loo sameeyey in la caabudo weeye ayaga caabuda caafimaadka weydiistaoo xoolaha weydiista oo owlaadda weydiista wamaa ilaa dalika bay yidhahda marka arrintan waxa weeye waa hum aalihatu lmushrikiin mushrikiinta asnaamta allaata walcuza iyo waxay u samaysteen waa asmaa oo ay maaragtay ilaahay khayrkiisa ay aaliha ka dhigteen bay ahayd weeyaan falama qaama nabiyu sal allahu calayh waali wasalam falama qaama nabiyu nabiga markuu u istaagay sal llahu alayh ali wasalam bidacwati u yeeris dadka ugu yeerayo ilaa tawxiid illaahi alla keliya waxididiisii oo maarata macbuudnimadiisa loo waxido iyo wa khalqi kulli maa shay kasta kulligii tuuridiis iyo qasiilidiisa oo ittakhaduuba ay ka yeesheen rididiisa wey ilaahan ay ka yeesheen min duuni illahi alla sokadii wax alla waxay ilaah ka dhigteen oo dhan inay ka dhex baxaan oo alla keliya macbuud ay ka dhigtaan markuu ugu yeeray nabiga oo ugu yeeray alla keliyaha ilaaha macbuud ah oo la baryaa owlaad la weydiistaa caafimaad la weydiistaa amni la weydiistaa shaqa daalika wuu dhibay mushrikiintii cala lmushrikiina daalika kaasi wuu dhibay shaqa daalika tawxiidkaasi wuu dhibay cala lmushrikiina kuwii ahlu shirkiga ahaa ee gaaladiibuu dhibay weeyaan waacdamuuhu arrin weyne weyna weynaysteen wa way inkireen wa qaaluu waxay yidhaahdeen innaha mu'aamaratu waa mu'aamaro yani oo uriida bihaa dal laga leeyahay uriida bihaa loola jeedo hayru maa yuqaalu waxa la leeyahay waxaan ahayn ayaa loola jeeda ilaah keliya ha la caabudo alla keliya sacbada ha loo hoorsado alla keliya caafimaadka iyo owlaadda ha la weydiisto waa arrin dal laga leeyahay dheheen waxa la sheegaya waxaan ahayn baa ku hoos jiro wa qaaluu markaas waxay yidhaahdeen ajacala alaalihata ilaahan waaxida ajacala ma wuxuu yeelay nabilaahi muxamed alaalihata ilaahyaashii badan maqnaayo hebel iyo hebel hebel ahaa miyuu ilaahan macbuud keliya ka soo reebo ka dhigay macbuudka waaxidan keligii ah allah keliya miyuu ka soo reebay ina haada mid keli in ilaah keliya layidhaah la caabudo la shay-un arin weyn oo cujaabu lala yaabo waa wax lala yaaba baydhan la yaab tawxiidkiaa la yaab noqday waintalaqa almalau duqaydii odayaashii way tageen oo nebiga majliskiisa ka istaageen oo minhu mushrikiinta ka mid ah qaa'iliina ayagoo odhanayo an imshuu ay imshuu socda iskaga taga ka taga wasbiruu sabra calaa aalihatikum ilaahyaashiinana ku sabro u dulqaato yacni calaa cibaadati aalihatikum wey ilaahyaashiina ku sabra aad caabudayseen ina haada towxiidka nabi muxamed oo watahay la shayun arin wayuraadu dal laga leeyahay weyaan muraad baa laga leeyahay maa samicnaa ma aanan maqal bihaada warkani fi lmillati alaakhira diintii dambaysay ma aanan ku maqal diinu ibraahiim ma aanan ku maqal bay leeyihin yani diinu yani fi lmillati alaakhira waxay u jeedaan aalihadooda waxay kasoo awowayaashood iyo ajdaadooda waxay ka soo gaareen bay u jeedaan in haada maa haada warkani towxiidkani ma aha alla keliya ha caabudo ila ikhtilaaqu yani waa been abuurasho wey ikhtilaaq wey nabi maxamed oo been abuurtay weyaan ee ilaahyaasheen cibaadada bay leeyihiine ku sabra bay leeyihin uma markaa kabacdi lama taqadamat dacwatu dacwadii markay hormartay waqarara almushrikuuna mushrikiintiina ay maarata goosteen addifaaca can shirkihim waxay goosteen oo qaraar ku gaareen addifaaca inay difaacaan can shirkihim shirkigooda ay difaacaan waadukhuula inay galaan fi niqaashi dood iyo waljidaali muran iyo munaadarat lmuslimiina muslimiinta inay masaail munaadaro kula sameeyaanoo kala doodaan markay inay galaan ay goosteen maxayna u gelayaan liyakufuu bidalika doodaas inay ku joojiyaan ilallaahi dacwada ilaa tawxiid illaahi alla oo wax loogu yeerayo inay ku joojiyaanoo ku reebaan wayubtiluu ay buriyaan aarahaa dacwada tawxiidka raadkeedii filmuslimiina muslimiinta dhexdeedana inay tirtiraan oy baatil ka dhigaan buriyaan ay darteed u samaynayaan baa uqiimat calayhim alxujatu xujadiibaa marka dushooda lagu oogay min ciddati jawaaniba dhinacyo badan oo kala duwan ayaa xujadii looga oogay marka xujadiibuu marka tirinaya faqiila lahu mushrikiintii waxaa lagu yidhi min ayna calimtum xageebaad ka ogaateen ana allaha tacaala allah sarreeye actaa inuu siiyey cibaadahu lmuqarabiina addoommadiisii asaga loo dhoweeyey altasarufa fi lkown koonkan maamulkiisa inay yeeshaan in la siiye xageebaad ka ogaateen maamulka koonka inay leeyihiin meesheed ka ogaateen wey bal noo sheega wa annahum ayaguba dadka ilaahay u dhowo muqaribiinta sida ambiyadii rususha iyo saalixiinta iyo owliyadii yaqdiruuna inay awoodaan calaa maa tascumuuna waxa aad sheeganaysaan oo min qadaa'i alxawaa'iji xaajo danaha oo dadka loo gudoo la siiyo wa kashfi alkurubaati kurbooyinka iyo dhibaatooyinkaoo dadka laga qaadaa yacni inay leeyihiin xaggee baad ka ogaateen hal iطalactum miyaad eegteenoo soo daalacateenoo soo fiiriseen cala alhaybi aybka oo looxul maxfuudka miyaad taalacateeno wixii maqnaa ka soo ogaateen inay ayagu leeyihiin ow amase wajadtum waxaad hesheen daalika fii kitaabin kitaab oo kutubtii ilaahay rusushii ambiyada uu siiyey ka mida ah. miyaad arrintaasi ku aragteen kitaabkaasoo wariftumuuhu aad dhaxasheen min alambiyaai dadkii ambiyadii nebiyaashii aad ka dhaxasheen aw ahli lcilmi ama dadka ahlicilmiga aad ka dhaxasheen weyaan bal noo sheega baalama kitaab baad ku ogaateen oo ambiyada iyo dadka ahlucilmiga laga dhaxlay mise looxul maxfuudkaad ku ogaateenoo qaybkaad lay-aad taalacateenoo inay koonkaan dadka saalixiinta ay tasarufkiisa wax ku leeyihiin baad ku ogaateen qaala tacaala allah wuxuu leeyahay am cindahum alghaybu fahum yaktubuun am amase cindahum agtooda ma waxaa ahaaday alghaybu ma qaybkay og yihiin oo kolkaa fahum ayagu yaktubuuna qaybkiibay qoraano looxulmaxfuudka inta ka soo guuriyaan bay saa ugu dhaqmaan miyaa weya wfii suurati tuuru waqaala allah wuxuu leeyahay iituunii bikitaabin min qabli hada ow ahaaratin min cilmin in kuntum saadiqiin yani aayaddii fii suurati laxqaaf ku jirta wey qul ara'aytum maa tadcuuna min duuni illaah waxaad ku tiraa nabi maxamadow ii warrama ahbiruunii maa tadcuuna min duuni illaahi waxa aad ilaahay sokadii caabudaysaan waxaad iiga warantaan bal xaalkoodii iiga warrama aruunii itusiya maada khalaquu min alard dhulkan waxbay ka abuureen qayb ay ku leeyihiin oo allah ay la abuureen miyay leeyihiin am lahum shirkun fi samaawaati mise samada abuuristeedii bay rabbi la wadaageen shirkay ku leeyihiin miya hadday arrintaasi jirto i'tuunii iila kaalayo keena bikitaabin kitaab iila imaada min qabli haada kan qur'aanka hortiisa ah aw amase ahaaratin min cilmin cilmi la soo guuriyo dadkii hore laga soo guuriyo ahlu cilmiga ah keena ambiyadii laga keenay in kuntum haddii aad tihin saadiqiina kuwa run sheegay ma jiro lama iman karaan wa qaala allah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala qul hal cindakum min cilmin fatukhrijuuhu lana in tattabicuuna ila danna wain antum ilaa takhrusuuna fi suurati lancaam qul waxaa tidhaahdaa hal cindakum agtiinna ma waxaa ah min cilmin ogaansho cilmi baa haysaan oo inay ilaahay khayrkii koonkan ou tasarufku wax ka leeyahay alla axadaan ahayn wax la maamuro oo rabbi uu u dhiibay aad kitaab miy cilmi sidaasa miyaad haysataan oo in tattabicuuna yani maa tattabicuuna wy raaci maysaan ila danna mala mooye wax kaloo aad raacaysaan lama arko wain antum wamaa antum idinkana maahidiin ilaa takhrusuuna kuwa wax malmalaynaya mooye wax xaqiiqaa ma haysataan wey cilmina ma haysataan hay la soo guuriye ma haysataan hay muqnic ahoo wax qanciyana ma haysataan wy wa kaana marka wuxuu ahaa min aabiiciyi sida abiiciga ahoo iska caadiga ah waxa weye an yactarifa almushrikuuna mushrikiintii inay ictiraafaan oo qiraan biannahum ayagu jawaabta yani jawaabta abiiciga ahay bixin lahaayeen buu ka hadlaya mushrikiintii markii xujada lagu oogay wa kaana min aabiiciyi waxay ahayd sida abiiciga ahi an yactarifa almushrikuuna mushrikiintu inay qiraan oo ictiraafaan biannahum ayagu lam yattalicuu cala alghaybi haybka inaysan arkin oysan soo eeganin aysan soo taalacanin walaa wajaduu inaynan helin dalika arrinkaas aysan u helin fii kitaabin kitaab dhexdiina aynan ka helin oo min kutub lambiyaa'i nebiyaashii kutubahoodii ka mid ah walaa akhaduuhu mana inaynan qaadanin shaygaasi min ahlilcilmina inaysan ka soo qaadanin kutubtaasi inay jawaabtaas bixiyaan bay ahayd laakiin faqaaluu meeshii ay dhihi lahaayeen ma aanan helin ma hayno oo shirkiga inay ka soo noqdaan la doonayay halku xujay haystaan waa maxay waa taqliidu bilaabaa wey iyo walajdaadi awowayaal baan ku dayanayna ay aabbayaal faqaaluu markaas waxay yidhahdeen bal inaan haysanno kutub iska daa ma hayno yani aybna ma aanan taalacanine natabicu waxaan raacaynaa maa wajadnaa wixii aanu helnay calayhi shayga korkiisa oo diina aabbaa'ana aabbayaashan aan ka helno aabbayaasheenoo asnaamtan caabudayooo qaraabiin u samaynayooo baan soo gaarna ayagaana wuxuu kaloo leeyahay allah isagoo ka xikaayoonaya waxay yidhaahdeen innaa wajadnaa waxaanu helnay aabbaa'anaa aabbayaashayadii iyo awowayaashayadii baan calaa ummatin diin korkeed baan ku helnay calaa millatin wey wa innaa annaguna muhtaduuna kuwa hanuuni baan calaa aahaarihim raadkoodii kuwa ku hanuunaya baan nahay weyaan raadkoodaanu qaabanayna dariiqadoodii ku dhagaynaa wey wa bihada aljawaabi jawaabtan ay mushrikiintu bixiyeen baa tabayana oo ku muuqanaya waxaa daahiraya oo muuqanaya cajzuhum xujada inay ka cajiseen ay waayeen iyo wa jahligoodii macan labadaba yani cajsigii iyo jahligii oo wada jiro ayaa arintaasi ku muuqanaysa wey faqiila lahu markaas haddana mar labaad waxaa loo yidhi ina allaha alleh baa yaclamu og oo cilmi leh wa antum idinkuna laa taclamuun waxba ma ogidiin fasmacuu minhu allah dhagaysta subxaanahu subxaanahu nasaxnaaye watacaala sarreeye dhagaysta rabbi maa yaquuluhu wuxuu rabbi leeyahay wayukhbiru bihi uuna ka warramayo oo uu kaga warramayo can xaqiiqati shurakaa'ihim mushrikiinta aalihadoodii shurakadoodii ilaahyaashoodii ah haaulaa'i kuwana uu ka warramayo yaquulu tacaala allah wuxuu leeyahay in aladiina tadcuuna shurakada dadka ay ilaahyaasha ka dhigteen xaqiiqadoodii buu rabbi ka warramaya ina aladiina kuwii tadcuuna aad caabudaysaan ama baryaysaan min duuni illaahi alla sokadii cibaadun addoommo weeyo amhaalukum idinkoo kaleeto ah idinka idinla mid yihiin wey markaasuu kuu fasiroo yidhi cibaadun amhaalukum macnaheedu waa maxay ay inahum ayagu laa yaqdiruuna calaa shayin wax ay awoodi karaan lama arko laa yaqdiruuna ma karaan mana awoodi karaan hayan waxba mimaa shaygu yaktasu khaas ah bilaahi alla ku gooniya subxaana watacaala alla keliya shay ku gooniya waxay ka awoodi karaan lama arko wuxuu rabbi keligii leeyahay waxba kuma yeelan karaan mana awoodi karaan kama anakum sida idinkaba kuwiina mushrikiinta ohow laa taqdiruuna aydnan awoodin calayhi shaygaasi oo rabbi uu la gooni noqday idinka sidaydnan awood ugu lahayn baynan ayaguna awood ugu lahayn idan marka waa cibaadun amtaalukum wey addoommo idinkoo kaleeto ah weeyaan faantum idinka iyo wahum kuwaan aad caabudaysaanba sawaaun kuwa eg baatihin waa ku simantihiin filcajzi tabardarida tabarwaa oo arrinta aad awooda weydaan iyo cadam ilqudra yani awood la'aan inaydnan wax awooda lahayn waa ku simantihiin sidaydnan idinka waxba u awoodi karin awlaad iyo caafimaad iyo midna aydnan u keeni karin baa kuwa baryaysaanna aysan idiin keeni karaynin wey walidaalika sidaa darteed buu taxadaahum attaxadii waxaa la yidhahda waa talab almubaarasa la yidhahda qofka aleeda kaalay ii soo baxaan dagaalanay afxarbaytana hadda la yidhaahdaa yacni afka dagaal afdagaaleed wey baan taxabti lagula sameeyo lagaga hor yimid biqowlihi allah hadalkiisii ayaa lagula dagaalamoo lagala hor yimid oo la fadcuuhum hadday kuwaas waa addoommo idinkoo kale eh fadcuuhum balbarya oo caabuda wax u weydiista fadcuuhum u yeerta u qayliya wax weydiista falyastajiibuu lakum ha idiin ajiibeen oo waxaad weydiisateen ha idin siiyeen in kuntum haddii aatiin saadiqiina kuwa run sheegin waxba idiinma awoodi karaan weeyaan qaala tacaala allah wuxuu yidhi wladiina tadcuuna min duunihi maa ymlikuuna min qitmiir wladiina ilaahyaashii asnaamtii ama ilaahay keyrkii oo tadcuuna aad baryaysaan min duunihi alla sukadii maa ymlikuuna ma hananayaan min qitmiirin qidmiirka waxaa la yidhaahda shaykan ugu yar ma awoodi karaan weyaan qidmiirkiibuu kuu fasiro wuxuu yidhi ay biqadri maa yakuunu waxa ahaanayo qadarkii oo ah yani maa yakuunu min alqishrati xuubkii alraqiiqati ee jilicsanayd oo fowqa nawaati laftimireedda korkeeda ku saaran korkeeda ku duuban kaasoo kale xataa ma awoodi karaan yani qitmiir ayaa jiro naqiir ayaa jiro fatiilaa jiro qur intaba way isticmaalaan markaad tidhahdo qitmiir kulli lafta timireeddaa lagu miiaaliya lafta markii timirta laga cuno xuub yar oo ku duuban sooma jiro khafiif ah kaasaa horta qitmiirka loo jeeda xuubkaasoo kale ma awoodi karaan w fatiil marka la yidhaahdana waxa weeye yani alkhaytu alladii fii shaqi nawaati baa la yidhaahdaa timirta afkeeda sooma jeexna meeshaan kore laftimirada meeshaanay ka dilacsantaa jeex dheer baa ku yaalla jeexaas laftiisa waxaa ku dhex jiro xuub yar ayaa ku dhex jiro xuubkaasna fatiila la yidhaahdaa naqiirka waxaa la yidhaahdaa meesha geedka uu ka baxo laftimireedda meesha yartaada ah, daloosho oo dhabarka ah oo geedka uu ka dhasho daloolkaas yarkaana naqiira la yidhahdaa marka kulligood marka la miiaalinayo askaru shay baa loo isticmaala fii suurati faatir maa yamlikuuna min qitmiir ayuu rabbi leeyahay fii suurati nisaa bal illaahu yuzakii man yashaau walaa yudlamuuna fatiila la cabira fii suurati nisa lafteeda am lahum nasiibu min almulki faida laa yu'tuuna annaasa naqiira qur-aanku waad ku arkaysaa intaba waa la isticmaala marka wax ay kownkan ka awoodi karaan xuubka yarkoo timirta ku wareegsan ba allah ka dhigay ma leh weeyaan in tadcuuhu marka haddaad barisaan alla cidaan ahayn cidow doono ha noqdo ama nebi ha noqdo ama rasuul ha noqdo ama malag ha noqdo ama saalix ha noqdo ama weli ha noqdee in tadcuuhum haddaa u qayshataan ama sanam iyo aad u yeerataan laa yasmacuu ducaa'akum ma maqlaan walow samicuu waxaa la yidhahdaa yani fardu mustaxiila la yidhahda fardan wa taqdiiran waxaan jirin oo la qadaro wey walow samicuu kaba dhegba inay maqlaan ducadiinna inay maqlaan hadday maqlaanna mastajaabuu lakum idinma ajiibi karaan oo muraadkiinna idima siin karaan wey wayowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana yakfuruuna way gaaloobayaan bishirkikum wadaajintiina way ku gaaloobayaan ninkii saalixaayo aad caabudi jirto caafimaadka wadaadda weydiisan jirtay iyo weligii barri qiyaamaha markuu soo baxo qiyaamo la tago shirkigaaga waa ku gaalooba oo ku kufrina weyaan walaa yunabi'uka insaan yahow maayo milu khabiirin ama nabilaahi muxamadow milu khabiirin alla khabiira oo xog og shay walba guntiisa ogoo kale kuuma warramaysaan aniga kuugu warramay allah kuu warramay warkaasoo war dhab ah weyaan qaala tacaala allah wuxuu yidhi wladiina kuwii ilaahyaashii yadcuuna ay baryayaan ama caabudayaan min duuni illaahi alla sukadii oy u qayshanayaan laa yakhluquuna shayan wax ma abuuraan wahum ayaga inay wax abuuraan iska dhaafeen wahum ayagaa yukhlaquuna la abuuray ayagaaba addoommo ahu maxay abuurasba ma leh marka qofaan waxba abuuri karin ee la abuuray seebuu cibaado ku yeelan karaa weeyaan amwaatun kuwa dhinsan weye mayd kuwa nool ma aha wey wamaa yashcuruuna mana oga ayaana goormaa yubcauuna la soo saari wakhtiga qubuurta laga soo saari doonana ma garanayaan cilmina uma lehe allahum baa garanay weya wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi ayushrikuuna miyay la wadaajinayaan allah maa shay miyay alla la wadaajinayaan oo shirki u samaynaya wadaagsi laa yakhluqu aanan abuuraynin shay-an waxba aanan abuuri karin wa ayaguna yuhlaquuna la abuuro kuwa la abuuro may rabbi la wadaajinayaan walaa yastatiicuuna aanan awoor awoodi karaynin lahum ay licaabidiihim dadkii caabudayay nasran gargaar aanan u awoodi karaynin walaa anfusahum naftoodana yansuruuna aanan gargaari karin inay ku kale u gargaaraan kii caabuda u iska dhaafe ayagaanan gargaarsan karin weyaan waqaala tacaala allah wuxuu yidhi sarreeye watakaduu waxay yeesheen kuwii mushrikiinta ahaa min duunihi alla waxaan ahayn aalihatan ilaahyaal ah bay samaysteen aalihay ka aalihadaasoo laa yakhluquuna shayan aan waxna abuuri karaynin wahum ayagu yukhliquuna la abuuro walaa yamlikuuna aanan hanan karaynin lianfusihim naftooda aanan u hanan karaynin daran dafca durin dur inay iska dafciyaan aanan awoodi karaynin walaa nafcan walaa jalba nafcin nafci ka maqan iyo waxtar soo jiidashadiina aanan awoodi karaynin walaa yamlikuuna aanan hananaynin oon awoodi karaynin mowtan ay imaatatan dilid ay wax dilaan aanan awoodi karaynin walaa xayaatan ay walaa nooleeyana aynan awoodi karaynin walaa nushuuran ay walaa bacfa soo saarin qubuurta laga soo saarana aanan awoodi karaynin waxaase aaliha ka dhiganayaan buu rabbi leeyahay subxaana watacaala uma rataba calaa cajzi haaulaai alaaliha ilaahyaasha la soo sheegay caajisidoodii iyo tabar la'aantoodii wuxuu ka ratibay allah iyo wacadami qudratihim yani awood la'aantoodii calaa maa kaanuu yazcumuuna waxa ay sheeganayeen aysan awoodi karaynin ayuu rabbi wuxuu ka ratibay anna ducaa'ahum baryadoodii waalrajaa'a minhum yacni asnaamtii iyo aalihadii iyo owliyadii la baryayey rajadii rajo laga qabay yani kuwaas oo la rajeeyey ama la barya laqwun inuu hadal aan macno lah iyo eber yahay wa baailun shay baailoo aanan jirin uu yahay oo laa faa'iidata fiihi wax faa'iidaahoo waxtar ahoo dhexdiisa ku sugan itlaaqanba aynan jirin duuduub ahaanba aynan jirin marna weeyaan wadakara lidalika allah arrintaas wuxuu u sheegay bacd alamhilati araayica tusaalooyin wan wanaagsan qaar ka mid ihi bacdibuu u sheegay wey wadalika maalan waxaaba ka mid ah qaala allahu tacala ilahay wuxuu yidhi yani dadka la caabudaya waxtar ladiina yadcuuna min duuni illaahi wladiina dadkii yadcuuna baryaya min duuni illaahi alla sukadii dad kala baryaya ama caabudayahay laa yastajiibuuna ma awoodi karaan wladiina aalihadii yadcuuna mushrikiintu ay baryaan min duunihi ilaahay sukadiisa ay baryaan aalihadaasi laa yastajiibuuna ma ajiibaan lahum mushrikiintii baryaysay ama caabudaysay muraadkii ay weydiisanayeen bishayin waxna uma awoodi karaan wy laa yastadiicuuna lahum bishayin waxay u awoodi karaan lama arko hadday wax awoodaan maxay awoodi karaan ilaa kabaasidi kafayhi ilaa laakiinse kabaasidi kafayhi ilaa kabaasidi kafayhi mid labadiisa calaacalood fidiyey mooye ilalmaa'i biyo u fidiyey liyabluqa inay biyihii soo gaaraan faahu afkiisa ay soo gaaraan kaa oo kale wamaa huwa mana unan ahaanin biyihii bibaaliqihi afkiisa kuwa soo gaarayana maaha yacni waxay la mid yihiin waxtar la'aantooda iyo faa'iida darada kuwaan ilaahay khayrkii barya iyo faa'iida la'aanta ku dhacaysa waxay la mid tahay qof inta balli ama ceel biyo ku jiraan inta tegay yidhi asagoo aanan waal iyo midna raadsanin wadaan uu darsada aanan raadsanin labada gacmood intuu raariciye yidhi biyow kaalay afkayga soo galooy oo baryahay biyo intee dhul ka soo kacaan afku isgeli karaa waa mayow kaasoo kale w nafci daradaasoo kale w miaalka ay leeyihiin saasuu rabbi ku sheegay wamaa ducaau lkaafiriina gaalada baryadoodu ma aha ilaa fii dalaalin baadi waxaan jirin mooye wax kale ma aha wy wax ay ducadoodii baryadooda ay jirto lama arko wey oo la aqbalay u suuroobaya maaha uma duciya almushrikuuna mushrikiintii waa loo yeeray ilaa qaliili min atafakuri ilaa qaliili min atafkiiri fakar yar xoogaa yar inay fakaraan maskaxdooda ka shaqaysiiyaan iyo caqligooda ayaa loogu yeedhay waxaytu innahum iyaguba kaanuu ay ahaayeen yactarifuuna kuwa ictiraafoo qirtay bianna allaha tacaala alle inuu yahay marba hadday mushrikiintu sidaa ahaayeen kuwa qiro huwa isagu khaaliqu kulli shayin shay kasta kulligii allah abuuray inuu yahay wa anna aalihatahum ana aalihatihim ilaahyaashoodana yani ana aalihatahum ilaahyaashoodana lam yakhluquu shayan waxna inaynan abuuri karaynin walaa yastatiicuuna aynan awoodi karaynin an yakhluquu shayan inay wax abuuraan bal hum ayagu iskadaa inay wax abuuraane hum ayagaa anfusahum naftoodu makhluquuna lilaahi kuwa ilaahay ou abuuray ay yihiin ya faqiira lahu marka waxaa loo yidhi maadaama sidaaba ay garanayaan allah inuu khaaliq yahay shay walba abuuray ilaahyaashoodana waxba aynan abuurin bal ayaga la abuuray yaa qiila faqiira lahum waxaa loo yidhi kayfa sawaytum bal caqligiinna ka shaqeeya kayfa sideebaa sawaytum u sinteen sawaytum aad u ekaysiseen oo u sinteen bayna allaahi allihii allah allihii alkhaaliqi awoodda wax baan la abuuray oo alcajazati caajisiinta waxba aan awoodi karayn seebaad u sinteen su la weydiye kayfa sideeba haddana su'aal kale sawaytum aad u sinteen baynahumaa labadaasi fi alcibaadati waadducaai caabudidda iyo baryada seebaad isku mid uga dhigteen sida rabbi loo barya aad kayrkii u baryaysaan weye fainakum idinka tacbuduuna allaha allana waad caabudaysaan wa tacbuduuna haaulaai kuwan shurikadana waad caabudaysaan wa tadcuuna allaha ilaahay baad baryaysaan wa tadcuuna haaulaai kuwan asnaamta iyo aalihadan iyo owliyadaan saalixiintiina waad baryaysaan afaman yakhluqu axad wax abuuro kaman axad ma la mid yahay afaman yakhluqu macbuud wax abuuro allah ah kaman axad ma la mid yahay laa yakhluqu aan waxba abuuri karaynin waa mayow alla wax abuurabaad cidaan wax abuuri karan la santa wey afalaa taakaruun falama wujiha ilayhim markii loo jeediyey kuwa mushrikiinta haada suaalu su-aasha markii loo jeediyey sidaa loo weydiiyey buhituu way wareereen wadahabat canhum waxaana ka tagtay xujatahum mufiidkana sideeda ficilka majhuul marata u dhigan yahay laakiin musamahana laga laqbaya w wadahabat canhum wayna ka tagtay xujatum xujadoodiina way baaba'day wax xujay haystaan lama arko fasakatuu way aamuseen wanadimuu wayna shallaayeen uma markaa kabacdii ila xujadoodii baa la tirtiro eber laga dhigay xujadooda daaxida laga dhigay uma markaa kabacdina tashabbatuu waxay ku dhegeen ay qabsadeen biamrin baatilin arin kale oo baatila ayay qabsadeen qaaluu waxay yidhaahdeen ina aabbaa'anaa aabbayaasheen kaanuu waxay ahaayeen min acqali albashari dadka kuwa ugu caqliga badan bay ka mid ahaayeen macruufiina waxaa lagu garanaya bidalika caqligaasi fii ma bayna annaasi dadka dhexdooda dad caqliga aad u caqli badan inay yihiin baa lagu ogaa dadka dhexdooda qad ictarafa waxaa qiray bifadli cuquulihim aabbayaasheen caqligooda fadliga uu leeyahay waxaa qiray addaani kii dhowaa iyo walqaasi kii fogaa dadka dhammaantood baa wada qiray weeyaan wa kulluhum dhammaantood wahum ayaguna kulluhum dhammaantood kaanuu waxay ahayn calaa hada diini shirkigaan ayayna kulligood ku wada jireen aabbayaasheen iyo awowyaasheena dad caqli badan ah yumkinu ay suuragal ku noqonaysaa an yakuuna hada diinu diinkan oo diinu shirkiga ah sideebuu ku noqonaya dalaalan baadi iyo wa baailan wax baailoo aadan jirin seebuu ku noqon karaa w walaa siyamaa maalba malagtus kumaba sii jiro weya wa aabaa'a anabiyi sal allahu calayh wasalam nabiga aabbayaashiisii awowayaashiisa halkigaana ku dhex jiri jireen wa aabaa'a almuslimiina dadka nabiyulaahi moxamed raacay aabbayaashooda saxaabadiina ah, aabbayaashoo shirkigaanay ku wada jiri jireen iyo awowayaashood aydan sidoo kale kaanuu calaa hada diin marka ma iyo wiilasha nabiga raacaydaa ah aa quman awowayaashiina waa khaldan yihiin miyaa leedihiin xujadaasoo baatila bay haddana ku dhegin faradda calayhim ilaahay marka waa uu kuwa kuwaasi yani hadalkaas buu radiyey biannahum ayagu odayaashaas ay sheegayaana yidhaahdeen min acqali lbashar bay ahaayeen wuxuu ku radiyey maa kaanuu mu'tadiin kuwa hanuunsan awowayaashii iyo aabbayaashii ma aynan ahayn lanna nebi u yimid iyo waxay ay haysteen ma jirin wy walam yacrifuu mana aynan garanaynin subul alxaqi sabiil alxaqi wadada xaqa ma aynan garanaynin walaa salakuuhu mana aynan raacin wayastalzimu haada arrintaas marka waxa ay keensanaysaa annahum kaanuu daalliin inay ahaayeen kuwa dhunsan inay ahaayeen mar haddaysan xaqiina garanaynin dariiqiina aynan raacin oynan hanuunsanayn inay dhunsanaayeen baa marka halkaa ka laazimaysa wey laa yacqiluuna shayan waxba oo diinka ka mid a kuwa gartaa ma aynan ahayn walaa yahtaduuna kuwa hanuunana ma ahayn waqad qiila lahum waxaa loo yidhi dalika axyaanan in badan ayaa arrintaas qur'aanka lagu sheegay bilishaarati ayadoo loogu ku farfiiqid wlkinaayati sarbeebid oo loo sarbeebayo intaba waa loo sheegay weye wa axyaanan mararka qaarkoodna bisaraaxatin kaamila caddayn dhammaystiran ayaa loogu caddayn jirayoo si saraaxa loogu sheegi jiray oo caddaan ah loogu sheegi jiray mila qowlihi tacaala alla hadalkiisa uu yidhi innahum alfow aabbaa'ahum daalliin fahum calaa aahaarihim yuhracuun innahum kuwa mushrikiinta alfow waxay heleen aabbaa'ahum aabba aabbayaashoodii awowayaashood oo daalliina kuwa dhunsan ahoo xaqi ka dhunsana fahum marka ayaga mushrikiintii yuhracuuna kuwa la dedejinayo wey ama degdegayo wey calaa aaaarihim aabbayaashood raadkoodii iyo waxay diin ka dhigteen ayay ku degdegayaan weyan hada min jihati taa waa dhinac wey min jihati ra arintaas sidaasaa mar xujada loogu radiyey wamin jihati ra dhinaca kalena ahada mushrikuuna waxay haddana galeen yani shubhadii ay keeneen mid kale hadana la imaanayaan shay kaloo baatil ay qabsanayaan wa min jihatin ukhra dhinaca kale akhada almushrikuuna waxay qabsadeen yukhawifuuna anabiya sala allahu calayh ali wasalam waalmuslimiina nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiintii inay ku cabsiinayaan min aalihatihim ilaahyaashooda ay ku cabsiinayaan oy leeyihiin ilaahyaashayada haddeednan ka harin dhibbaa idinku dhacay yaquuluuna maxay odhanayaan inakum idinka nabi maxamed iyo muslimiintiiy asatum ladaba aadaabtiibaad hallayseen suuladabaa la timaadeen aadaab xumaa la timaadeen ilaa aalihatina ilaahyaashayadii baad aadaab xumo ula timaadeen bibayaani cajzihim markaad caddayseen inaysan waxba tari karaynin waa aadaab xumo weeye bay leeyihiin fahum ayagu marka aalihadii waa mushrikiinta hadalka odhanayso sawfa yaqdimuuna way caroon doonaan calaykum idinka idin caroon doonaan ilaahyaashiiniba idin caroon doona markay caroodaanna fatahlikakum way idin halaagi doontaa aalihadii watakbiakum fatahlikukum way idin halaagi watakbiukum yani wayna idin garaacaysaa weyaan yani maarata idin jijabin baa loo jeeda khabdka addarbu iyo wtawdi'atu iyo kulli waa la yidhahda waa idinku joogjoogsan doontaa weyaan liajli dalika aadaamxumada aad waxba ma tari karaan ilaahyaashan aad tidhaahdeen sababteeda ayay saa idinku samayn doontaa wahaada midkani kamaa kaana alwaluuna sidii dadkii hore ay ahaayeen yaquuluuna kuwa yidhaahdo lirusulihim rusushooda ay ku dhigi jireen wey arrinkan kaanuu la mid yahay sida nabiyullaahi yahuudoo kale yani ay ku yidhaahdeen in naquulu ila ctaraaka bacdu aalihatina bisu qaala inii ushhid allaha washhaduu anii nabiylaahi huud bay waxay ku yidhaahdeen qowmu huud markuu yidhi ucbud allaha maa lakum min ilaahin hayru alla keliya caabuda ilaah kale ma lihidiinba waxay yidhaahdeen in naquulu maa naquulu annagu ma odhanayno ilaa ctaraaka ilaa waxaanu leenahay ictaraaka waxaa ku asiibay yani maaragtay bacdu aalihatina ilaahyaasheeda qaarkood baa bisuucin xumi kugu asiibay dhibkaa waxa qaylada kala keliya ha la caabudo ilaahyaasheeda ku daraandaray saasay marka dhib kugu geysteen bay markaasuu yidhi qaala ini ushhid ullah wuxuu ku yidhi nabiyulaahi huud aniga allah baa mara gashani washhadu idinkana markhaati noqda annii barii'u mima tushrikuun shirkigiinna inaan bari ka ahay oo alla keliya aan waxiday ogaada buui hadalkaa markay yidhaahdeen ilaahyaashayadiibaa suuul adab u samayseenoo way idin baabi'in doontaa yaa ayadana la radiyey waradda ilaahay wuu radiyey calaa dalika arintaas hadalkaasi bitadkiiri mushrikiina mushrikiinta xusuusintoodii la xusuusiyo iyo wa ilzaamihim lagu laasimiyo bimaa shay lagu laasimiye kaanuu ay ahaayeen yushaahiduunahu ay arkayeen shaygay arkayeen leylan wanahaara habeen iyo maalinba waxay arki jireen ayaa leeyahay la lagu laasimanaya wahiya waa maxay ana hadihi alaaliha ilaahyaasha laa tastatiicu inaynan awoodi karaynin an tataxaraka min amaakiniha yani qabriga hadduu meesha ku jiro ma ka guuri kara meeshiisa meel kale ma aadi kara sanamkaa meesha la dhigay meeshiisa meelaana miyuu aadi karaa makaankoodii inaysan ka dhaqaaqi karaynin an tataxaraka inaysan dhaqaaqaynin min amaakiniha makaanadii boosaskii ay fadhiday aynan ka tegayn watataqadama inaynan hormari karin watata'ahara aynan dib marin karin shayan waxba waxay hormarin karta ama ay dib u dhigi kartaana aysan jirin ow tadfaca inaysan aysan celin karaynin can nafsiha nafteedii sharan dhib inaysan ka celin karaynin way arkayaan way u jeedaan weyaan marka mar hadday sidaa u jeedaan fakayfa sideebay tastaiicu ilaahyaashii ay u awoodi kartaa an tadura lmuslimiina muslimiinta inay dhibto wa tahliikahum ay halaagto seebay u awoodi karaan ma awoodi karto maxaa yeele ilaahay markuu asnaamta ka hadlayay wuxuu yidhi alahum arjulun yabshuuna biha alahumma waxay leeyihiin ilaahyaashiinan asnaamtaad tamaatiisha aad samaysateen arjulun luga miyay leeyihiin oo yamshuuna biha ay ku socdaan hore iyo gadaal meeshay rabaan ay aadaan male am lahuma waxay leeyihiin aydin gacmobay leeyihiin oo yabdishuuna biha ay wax ku qabtaan male gacmahooda waxba kuma qaban kara am amase lahuma waxay leeyihiin acyunun indhabay leeyihiin oo yubsiruuna biha ay wax ku arkayaan male iyadana am amase lahuma waxay leeyihiin aadaanun dhago oo yasmacuuna biha ay wax ku maqlaan intaba maleh waxaan intaasba lahayn seebaad wax u weyddiisan kartaa nafci iyo dur u weyddiisan kartaa inuu kuu milkinayo qul waxaad tidhaahdaa udcuu u yeerta nabilaahi maxamed oo kudha mushrikiintii shurakaa'akum kuwii aad rabbi la wadaajiseen cibaadadiisii u dhawaaqda si ay anigii iyo muslimiintii noo dhibaan uma kiiduunii i hagarsada oo idhiba falaa tundiriina hana ii kaadinina dhib ha ii dhiginina haddaba waxaad dhibka ii geysan lahaydeen idinka ilaahyaashiina bal sameeye sidaa ku dheh maxaa yeele waxba awoodi karaan wey wadaraba lahum allah wuxuu u yeelay mushrikiintii bimali haadihi lmunaasabati wadaraba lahum wuxuu u yeelay bimili haadihi lmunaasaba munaasabadan oo tan ahoo kale ayuu bacd alamhaali sariixati tusaalooyin cadcad ah oo kale qaar ka midihi ayuu haddana rabbi u sameeyey sida tusaalahan cad oo kale munaasabadan baa tusaale cad loogu sameeyey milu qowlihi tacaala alla qowlkiisii oo kale fastamicuu lah yaa ayuhannaasu dadow duriba waxaa la yeelay maalun tusaale ayaa la idiin yeelaye fastamicuu dhagaysta lahu tusaalihii bal dhagaysta kuwii mushrikiintabaa lala hadlaya wy ina aladiina ilaahyaashii tadcuuna aad caabudaysaan od baryaysaan min duuni illaahi alla wax sokadii aad caabudaan od baridaan lan yakhluquu dubaaba duqsi yani duqsi keliya oo asfar dubaabka yani eh, xayawaanaadka ugu yaraan ka ma abuuri karaan walow ijtamacuu haba kulmaane lahu likhalihi abuuristiisaba ha u kulmaan wax alla wix ilaahay ka soo oo la caabudo hadday isku tagaan duqsi ma abuuri karaan maxaa yeel alkhalqu waliijaad male ilahay baa iskale subxaana wa tacaala wey wain yaslubkum udubaabu aalihadan haddii uu ka dafo wain yaslubkum hadduu dafo aalihadii adubaabu duksigii shayan waxun hadduu ka dafana laa yastanqiduu kama soo dhacsan karaan minhu ubaabkii kama soo dhacsan karaan haddii dubaabku wax ayaga la siiyey oo duksigii qaato kama soo ceshan karaan dacufa aalibu saamka wax balbaya oo wixii laga qaatay inuu soo cesho doonayo ayaa taag daraaday walmatluubu duqsigaan wax la baxsadayo la raadinayabaa taag daraaday wy duqsi maskiin oo ebera ah, oo xayawaana ninka wax ka ceshan waayo kayfa yastatiicu an yucbada min duuni illah seebuu ku awoodisebuu cibaad kayfa yastaxiqu lcibaada seebuu cibaada ku mutaysanaya wy wamilu qowlihi tacaala baa la mida ah. allah hadalkiisii oo haddana tusaalaha uu yidhi maalu ladiina ittakhaduu min duuni illaahi wliyaa dadka ilaahay khayrkii baryo tusaalaha ay leeyihiin buu sheegi maalu ladiina kuwii xaalkoodii ittakhaduu yeeshay min duunillaahi alla sukadii wliyaa awliye samaystayo kuwa u gargaaro u nusreeyo samaystay alla sukadii caafimaadkii owlaadii wax walba bixin karo kuwa samaystay xaalkooda wuxuu la mid yahay kamatali lcankabuuti caaracaaradii tusaalaheed oo kaleu la mid yahay taasoo ittakhadad samaysatay baytan guri samaysatay caaracaaro guri ay samaysatay oo kale nin xuub caarocaaro guri ka dhigtay oo kaluu la mid yaha weye waina awhana albuyuuti gurye midka ugu taagta daran labaytulcankabuuti yani waxa weye carocaarada gurigeeda guri la samaysto ugu taag daran weye low kaanuu yaclamuuna hadday yihiin kuwa wax garanayo carocaarada guriga ay samaysato roob ma ka celin kara dabayl ma ka celin karaa cadow miyuu ka celin karaa waa mayaw sidaasoo kale buu la mid yahay qofka allah axadaan ahayn weli ka dhigto iyo waxweydiistaan wuxuu u tari karaa lama arko wey sida geedka caaradaasoo kale buu la mid yahay qof dugsaday oo kaleu la mid yahay w marka allah baa la rabaa in la dugsado subxaana watacaala oo la caabudo wey waqad bayana wuxuu caddeeyey bacdu lmuslimiina muslimiinta qaarkood cajzahum aalihadaasi inaysan tabar lahayn tabarwaagoodii ayuu caddeeyey haada oo kan ah biqowlihi hadalkiisa ku caddeeyoo yidhi arabbun yabuulu thaclabaanu bira'sihi laqad dalla man baalat calayhi thacaalibu buu yidhi arabbun macbuud oo yabuulu oo ku kaabiyo athaclabaanu dawacadii bira'sihi madaxiisa ay ku kaadinayso yacni makaasaa rabbi ah buu leeyahay laqad dalla macbuud ilaah la caabudo wax ilaah laga dhigto oo la caabudo oo baalad ay ku kaadisay calayhi asaga madaxiisii korkiisa afacaalibu faclabka oo bahasha dawacada la yidhahda ay ku kaadinayso kaas baa dulloobay lanna sanadkii wax kastoo shimbiraa ku xaarayso iskama celin karo maaragtay dawacadii wax walbaa ku kaadinaya waxaasoo kale kayfa yakuunu ilaahan sababuu macbuud ku noqon karaa wey walaqad wasalat innawbatu kaltankii baa wuxuu gaaray annawba waa kalaytanka la yidhahda kaltanka weeyaan baa wuxuu gaaray ilaa mili hadihi musaaraxa yani hadalkan isku tuurtuuraya oo muslimiinta markay gaalada diinta qur-aanka looga jawaabayay kaltankaas baa wuxuu gaaray ilaa mili haadihi musaaraxati cadayntaas oo hadalka laiskula cadeeyo markuu gaaray oo halkaa ay gaartay bahaaja almushrikuuna wamaaju gaaladii oy kaceen oo isdhex galeen oo xaqi ay ka jeesteen weyaan maajuu waa isdhex galeen sida mawjka iyo hirka oo isku dhex galoo kale ayay isdhex galeen wa sabbuu markaasay caayeen almuslimiina muslimiinta bay caayeen xataa sabbuu inta ay ka caayaan rabbahum rabbigoodii allah allah ahaa subxaanahu wa allahay caayeen allihii towxiidka maaragtay faray oo waxdaaniyada iska lahaaba mushrikiintaay caayeen fa ama almuslimuuna markay gaaladii allah caayeen faama almuslimuuna muslimiintii faqad nahaahum allahu subxaanahu wa tacaala allah sarreeye wuu ka reebay can mucaawadati ma shay kullaabashadii yusabibu dalika caayga alla sababayo ayaa laga reebay inay u laabtaanoo caado ay ka dhigtaan ama ay u noqdaan almucaawadatu waxaa layidhahda waa alrujuucu ila shayi bacda alinsilaafi canhu baa layidhahda shayga markaa ka tagta kabacdi haddii aad ku soo noqoto yaa loo jeeda mucaawadada wey marka hadday ayagu ilaahay caayeen allah ay caayeen idinku ha caayina baa layidhi muslimiintiyey yacni ha dhihinina aalihadoodii intaa caydaan sabab ay markaa u noqoto caydii ilaahyaashoodii aad caydeen inay rabbi caayaan marka wax alla wixii ilaahay caydiisa gaarsiinayo ha ku dhihin haddou gaalkan ilaahay caynayo sabab ha ugu noqonin wey taasuu marka waqaala allah wuxuu yidhi walaa tasubuu ha caayina alladiina ilaahyaashii yadcuuna ay caabudayeen mushrikiintu min duuni illahi ilaahay sokadii maxaydnan u caayeen oo kolkaa fa yasubu allaha alle ay caayaan cadwan cadowtinimo darteed ay u caayaan biqayri cilmin cilmila'aanna ay ku caayaan marka adiga sabab ha u noqonin in ilaahay la caayo subxaana wa tacaala ila nin cilmile oo muslimaa tahaye gaalkan jaahilka oo biqayri cilmin inuu ilaahay ku caayo sabab ugu noqonin wa ama almushrikuuna gaaladii kuwii shirki ahlu ahaa faqad qararuu waxay goosteen ixbaat dacwa dacwadii dacwat tawxiid burinteedii la buriyo iyo baabi'inteedii bay goosteen iyo wasadda can sabiilillaahi alla wadadiisa oo dadkii laga jeediyo mar hadday xujadii wax ku qaadi waayeen bidakti awood walquwati xoog walcunfi ad adayg inay la yimaadaan oo muslimiintii dhibaan bay marka goosteen wey faqaama kullu kabiirin mid kasta oo madax ah wuu istaagay wa ra'iisin oo madax ah kabiiru qabiilatin qabiiladii madax u ahaa iyo ra'iiskoodiiba ayaa wuxuu u istaagay bitacdiibi man dad inuu cadaabo aamana rumeeye oo min qabiilatihi qoyskiisii qabiiladiisii ka mid a waxay dhaheen qoys kastaba go'aankaasay gaarteen halla dhigo wadahaba markaasa waxaa tegey jamcun in badan oo minhum ayaga ka mid ah ayaa waxay u tageen ilaa abi aalibin mushrikiintii in badanoo ka mida ah isurursatay ba abu aalib u tegey maxay ugu tageen liyakufa inuu reebo huwa abu aalib rasuul allahi sal alla alay wasalam rasuulka alle inuu ka reebo can idacwati ila allah towxiidkan uu taagan yaho alla dadka ugu yeerayo inuu ka joojiyo yidhaahdo maxamedow jooji ilaahay dadka haugu yeerin iyo allaha hawaxidin ayay ka codsadeen wiilkaaga naga reeb ha ka joogsado maaragtay dacwat tawxiid ha ka istaaga bay yidhahdeen hada wabilahi tawfiiq sal allah wasalam cala nabiyina mxamed